الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون بما قد زدتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سو دhowaada ومن بقايا البول يستبري ولا يستنجي بالماء على ما نزل لا ما له بني بجامد طهار لا قصب وذي احترام كالثمر waa darsigeennii saddex iyo tobanaad ee kitaabkeeni zubadka waxaan kusoo jirnay aadaabtii shiikhuu tilmaamayo weesada ee waxaan ka wadaa qadaa'ul xaajaha qofku markuu xaajo gudanayo waxyaabaha laga rabo sheikhu wuxuu yihi raximahullah wa min baqaaya albawli yastabri'u walaa yastanji bilmaa'i calaa maa nazala wayastabri'u wuu iska dhammaynayaa iska beriyeelaya wey wuu iska daahirn iska dhammaynayaa min baqaaya albawli kaadidii haraadigeedii haddii wax kaadiga ku hareen markuu kaidin dhammeeya haddii wax ku harayn uu isleeya waxbaa kugu haray wayastabri-u waa iska dhammaynahayaa min baqaaya albawli kaadidii haraadigeedu iska dhammaynahayaa walaa yastanji yuusan ku istinjoon oo ku dahaaro qaadan bilmaa'i biyo asagoo isticmaalaya calaa maa kii korkiisa nasala ka yimi haa ku isagu dejiyo ka yimi asxaradii wixii la halmaalayay kaadidii isagay ka yimi korkeeda asagoo dul fadhiya yuusan biyo ku ku haa ku dahaara qaadan wey walaa yastanji haa yuusan ku dahaara qaadan bilmaa'i biyo asagoo isticmaalaya calaa maa kii korkiisii nasala yacni ka yimi ama ka soo degay ama asaguu dhigay yacni najaasadii uu dhigay oo ka timi korkeeda yuusan biyo ku dul isticmaalin waaye laa maa lahu way socotaa laa maa lahu ay laa yantaqilu wey laa maa lahu kii korkiisa ka tegi mayo buniya loo dhisay lahu xaajada loo dhisay laa maa lahu kii korkiisa ka tegi mayo buniya loo dhisay lahu isaga loo dhisay xaajada loo dhisay <laughs> waaya u fiirsa halkaa qalinkaa ah ku qora sheekh iska daa qalinka yarkaayo waaya laama kii korkiisa ka tegi mayo ka guuri mayo lahu xaajadaas ama ma garanaysaa waxa uu dejiyey buniya loo dhisayba darteed xaggaa marka muxuu ka wadaa dahara wa dahara wuu ku dahaaro qaadanayaa bijaamidin buu ku dahaaro qaadanayaa shay adag laa qasbin ku dahaaro qaadanayo qasabkii geedkii qasabka ahaa wad ixtiraamin iyo ixtiraamkii u saaxiibka ahaa ku dahaaro qaadan mayo ka thamari timirtii oo kaleeto xaalay tahay wad ixtiraamin ku dahaaro qaadan mayo kasamari xaal oo kale kasamari timirtii oo kale xaalay ay tahay kaa ixtiraamkuu saaxiibka waaye shiikhu marka saddex masalo buu halkan tilmaamay kow qofku marka uu suuliya galo oo kaadidii dhammeeyo haddii wax ku haray inuu isleeyahay waxbaa kugu haray oo isleeyahay waxbaa kugu haray hee inuu istibraac ka sameeyo iska beriyeeloo iska dhammeeyo uusan markiiba soo kicin waa hadduu isleeyahay hadduu hubo inay wax ku hareen maba kici karaa iyada warkaama ku dhacay maxaa yeele wuu isnijaaseynayaa laakiin hadduu isleeyahay waxbaa kugu haray markaas waxaa la rabaa inuu yastabri ay weeye wuu iska beriyeelayaa wuu iska dhammeynayaa weeye waaya wuu dadaalayaa suu isoo soo saari kara kaadidaas suu isoo soo saari karo see doonta ahaatee waa uu ku dadaalayaa weeyaan taa waa masalo masalada labaad sheikhu wuxuu tilmaamay qofkii meel bannaana ama meel aan loogu talagelin kaadidii iyo saxaaradii la xaajo tegey meeshuu ku saxaarooday ama ku kaadiyo korkeedii inuusan isagoo biyo isticmaalaya isku dul daahirin oo nijaashadii isaga dhaqin waxaa waxaa dhici karta biyihii markay ku daataan shaygii inay najaasadii kusoo laabato warkama ku dhacay shiikhu marka masaluu ka raaba wuxuu ku yidhi baashaas ah in qofka korkii meeshii uu wax dhigay dusheeda uusan ku istinjoonayn waxaa laga soo reebayaa meesha ayaduba loo diyaariyey in loo istinjo tago ayada korkeeda waa laisku nadiifin karaa maxaa yeeley wixiiba meesha hee wixiiba waa tageenba iyagu meesha ma way joogaanba warkama ku dhaca marka ujeedkiiyo wixii loo diidayana maxay ahayd wixii meesha yaalay inta biyo ku daataan qofkii kusoo laabtaan wixii hadday meesha kaba tageenba hee dee mushkilo maleh laa maa lahu saas buu ka wadaa laa maa lahu buniya ay laa maa ay laa yantaqilu ka guurimayo oo ka tegimayo yah maa kii ka tegimaye lahu isagaba buniya loo dhisay sidaa darteed loo dhisay taasna waa masalada labaadoo sheikhu uu tilmaamay marka waa meelihii suuliyadii loogu talagalay iyo meelihii gaarka ahaa yoan suuliga ahayn laakiinse loo diyaariyeyna iskaba magaranaysa loo iftaga iyo waxyaabahaasoo dhan meelihii meeshii sare oo intuu meel sare intuu fadhiistay kadibna halkaa ku xaaja kutugtid wixii iska soo dilandilooden de meeshii kaba soo tagtay soo maa taas iyo kuwaasna meesha ka baxayaan markaa meeshuu ku yidhi bilmaa'i baa hadduu ku istinjoonaya maxaa ku baxay hadduu dhagax iyo faashadii isticmaalayo ta wax meeshii ku daadanaya oo soo fininaya ma jiraan iyadoo meeshii dusheedii uu isaga dhammayn karaa mushkila ma laha waaya <clears throat> waaya masalada shiikhu saddexaad oo ku daray waxa weeye buu ku yidhi shayga istijmaarka loo isticmaalayo dhagaxa ama dhagax aan ahayne dhagax waa tusaale ahaane wixii dhagax la midka ah wa kullu jaamidin qaalicin daahirin hayru muxtaramin baa dhagax la mid noqonaya kullu hee kullu jaamidin qaalicin daahirin hayru muxtaramin afar masaluu wataa kullu jaamidin wax kastoo adag qaalicin najaasada meesha ka goonaya daahiran asagu daahira ah. hayri muxtaramin wax la ixtiraama aan ahayn warqad wax ku qoran yihiin iyo magacyada ilaahay ku qoran yihiin ama hadduu aabbo ku roon yahay cuntadii la ixtiraamayay iyo waxaasoo dhan lama isticmaali karo intaas marka leeyahay waxyaabahan istijmaarka loo isticmaalayo aan dhagaxa ka hara shuruudda waa inay leeyihiin shiikhu shuruuddii qeyb ka miduu kuu sheegay wuxuu kuu sheegay jaamid wuxuu inuu yahay soo maa yaa labo jaamidkaasoo tahara haddaan jaamidkaas oo tahara aan dhahno ma garanaysaa ficil caadiya iska huwa qofkiibaa noqonaya haddii kalena waxaa lagu soo xiri karaa meeshii hore oo uu tilmaamayey washardu waxaa weeye laa yajifu khaarijun walaa yadra'u hayruhu walaa yantaqila soo ma ahayn yaa shuruuddii istijmaarku soo tilmaamay bijaamidinna halkaas bay aadaysaa laakiinse dee waxaas ka fududba sidan baan rajeynaya wa tahaara qofkii uu ku tahaaro qaadanaya bijaamidin buu ku dahaaro qaadanaya shay adag laa qasab in ku dahaaro qaadan mayo qasabka marka shiikhu wuxuu u keena tusaale ah inuu sibiq sibiq yahay qasabka waa geedkan sonkortii laga sameeyo dabcan ad waa geed iska sibiq sibiqa ah oo aan nijaasadii goynayn taasuu marka ku diiday laa qasabin muxuu ku diidayaa qaalic ma aha waa siibsiibanaya waa bacdii oo kale buu ku diiday kow wad ixtiraamina wuxuu tusaale u keenay ka thamari tinmirihii dee waa cunto weeye soo cuntadiina waxaad diidaysaa heeh hayridii hayri muxtaramin baad diidaysaa marka hayri muxtaramin iyo iyo ma garanaysaa qaalicin labadaba tusaale ahaan buu kuu keenayo ka thamari iyo qasabna waa inuusan ahayn waa inuusan thamar ahayn labada kale ah jaamid iyo daahirna wuu kuu sheegayba waaya afartaa masaalo ayuu sheikhu raximah allahu tacaala tilmaamay weeye baabu baabulghasli qubeyskii alghaslu baa la dhihi ghaslu shay bimaca alikhtisaal weeyaano hasluljumucati qaynka waa lan ka hordhiga waa caadi taasaaba xoog badan baaba la yidhiba waa yahay damadana fuqahalayda axkaamlayda alghuslu tiraahda wala afsaxu alghaslu bay yidhaahdeen waaya qubeyskii qubayska muxuu yahay qubays muxuu yahay tacriifaadka fiqiga dhexdiisa la bixinayo iyo arshuruuda la dhigayo si fiican indhaha wahay maxaa yeele waxyaaba badan oo asleeda bay ku jiraan bay ka saarayaan markii lageedo qubays qubeyskani waa qubays waajib ama ah, waa qubays sunnaa markii la dhahayo waa saylaanu lmaa'i calaa jamiici lbadani biniyatin saylaanulmaa biyuhu inay maraan maaha in lagu xoqo yaah saylaanulmaa biyuhu inay dul maraan calaa jamiici lbadani jirka oo idil biniyatin maca niyatin ayadoo niyadiina ay la socoto hadba niyadu waxay tahay ama qoys jimco ama qoys waajiba ama qoys siciid halkaa markaa soo baxaya in gacanta la mariyaahi kuma jidhee haddaa quuso soo saylaan dhici mayo yaah hataan quso seelaan waa dhacaya haddaan shaawarka hoos istaagana seelaan waa dhacaya ujeedku waxa weeye jamiici badanihi biniyatin jamiicu badanihi biniyatin baa shardiya kaasuu sheikhu ka hadlayaayo hadda wuxuu bilaabayaa muujibaatu lghasli waxyaabaha qubeyska waajibinaya maxay yihiin waaya shiikhu wuxuu ku yidhi muujibuhu muujibulghasli qubeyska waxaa waajibiya yacni waxaa keena almaniyu manidii baa keenaysa manidii ayaa keenaysa xiina goor bay manidii waajibinaysaa qubeyska yakhruju uu soo baxayo manidii ay soo baxayso mani de annaga soomaal ahaan mani caris waa dhadig xagga inay labtaa ka dareemaysaa waa fahamtay soo maa xiina goorta yakhruju uu soo baxayo huwa almaniyu uu soo baxayo ama ay soo baxayso dee taan soomaaligan iskaga farsalno waalmowtu geeridii ayaa qubeyskii waajibinaysa waalkamratu dakarkii intiisa hore xashafada la yidhaahdo ayaa waajibinaysa qubeyska xaysu halka tuulaju la geliyo hiya iyadii farjan farj la geliyo walow meytan farjigaas ciddaa lehba walow meytan meydba ha ahaatee bilaa icaadatin xaal meytadaas amase meytadaas qubeyskeedu bilaa icaadatin buu ahaanayaa waaya walxaydu xaydu xaydkii baa keenaya bilaa icaadatin ay biqayri icaadati wey wal xaydu xaydkii baa waajibinaya wannifaasu nifaaskii baa waajibinaya walwilaadatu baa waajibinaysa waaya marka wuxuu noo sheegay shuu raxima allahu tacaala shan arrimood inay qubeyskii waajibinayaan soo maa yaa waay arrinka kowaad sheikhu wuxuu yidhi muujibuhu lmaniyu waa mubtadai khabar gormay manidu waajibinaysaa xiina yakhruju marka ay soo baxayso waaya xaggaa marka waxaa ku baxay haddaysan soo bixin laakiinse ay u dareemo oo aysan soo bixin dee mini imaan mayso meeshii qubis imaan mayo weeyaan qofkii dhintayna waxaa u waajibaysa in loo qubeeyo asaga waajibkuma asagu dee mukalafk ka baxayba waxaa u waajibaysa dadkii la joogay hee oo xuquuqda biniaadanka uu ku leeyahay oo fardu ka mid tahay sooaas maah in loo qubeeyo oo la dhaqo waalkamratu xashafadii kamra waa dakerka intiisa hore baa waajibinaya qubeyskii isagoo idil intii hore oo idil goormay waajibinaysaa xiina tuulaj xayu halka tuulaju la gelinayo hiya kamrada farjan farji la gelinayo marka shiiku ma kala gurin farji oo idil meesha soo gelaya walow maytan haa walow meytan farjigaasi meytan mid meydaba ha ku yaalla hadduu rabe oo biniaadanka qaar baa iska dabeecadoodu fidradu ka luntayo dee meydba hadday doonaan waxbay ka doonanayaan marka meydkii isaga bilaayo caadatin bu sheekhu ku raaciyay meydkii loo qubeeyey yaah waxba loo soo celimaya qubayskiisi maxaa yeele asagu halkaa iska dhig kan qubayska lagu yeelanayaa waa kii waa kii ma garanaysaa wax ka doontay xukunkii sharciga muxuu yahay masaala gaara oo fiqi ah lakiin waxaan ka hadlaynaa haddayba dhacdo qubays ma imaanaya ahaa qubays waa imaanaya wey ayib wakan marka waa waa lix masalo wey waa lix soo maa waa almaniyu khuruuju almaniyi almowtu aliilaaju alxaydu annifaasu walwilaadatu iyo dhalmadii walow jaafanba ha ahaadee ilmaha dhalanaya wax qallanba ha ahaada hadduu rabee marba haddii meeshii ilma yimaado yaah qubays baa waajibaya wey macnuhu qubays ayaa waajibiya marka lix arrimood buu sheikhu tilmaama raximah ullahu tacaala manidaas khuruujkeedu ama asagoo ah ku ariyoodo oo riyaha oga timaado ama si kale oga timaadee marba hada qofka mini ka timaado diintu waxay waajibisay inuu qubaysto waana inuu bartaa dadka loo sheega weeye arrinka labaad waxa weeye buu ku yidhi geeridiiyo qofkii muslimka ahaa oo aan shahiidka ahayn janaasada waa ku tegi doonaaye isaga waxaa u waajibtay in la qubeeyo oo la dhaqo ayaa u waajibta weeyaan marka laba qolo ayaan la dhaqayn janaasada eh, ninkii shahiidka ahaa iyo ilmihii dhiciska ahaa waa u tegi doonaa axkaamtooda haddii ma garanaysaa galma dhacdana waa la midoo wuxuu ku cabiray xashafadii xashafadii haaf ka mid a ah haddii farjiga uu galo qubeys waajibi mayso ilaa xashafadii oo idil ay gasho wey haddii ninkii xashafadii laga jarayna in xashafadii haday farjigii gasho ayadana qubayskii bay waajibinaysaa wey farjigu shiikha ma kala gurinoo noocuu doona ha ahaaday buu ku yidhi mhm. waaya xaydkiina waa kaas nifaaskiina shiikhuu tilmaamay wayucrafu almaniyu biladati xiin khuruujihi wa riixi talcin aw cajiin shiikhu wuxuu tilmaamaa hadda manidii waxyaaba u eeg baa jira waxaa jira mani iyo madi iyo wedi soomaa maxaa manida ku garanayaa waxaana waa mani kormaan dhihi karaa shiikhu wuxuu yidhi wayucrafu waa la yaqaanaa almaniyu manidii baa la yaqaanaa biladati baa lagu yaqaanaa macaansi qofkuu ka helaya markay ka soo baxayso biladati macaansi baa lagu yaqaanaa xiina khuruujihi waqti khuruujihi marka qofka ay kasoo baxayso inuu macaansanayso bixdeeda wariixi dalcin baa lagu yaqaanaa ur dalci waxaa la yidhahdaa geed geedka mirtaa marka uu miraha soo saaro oo kum ku dulaaco waxbaa kasoo ura moogta miraha urkooda ma fahamteen yaah marka ugaxantii soo baxdo soo garamaysa sheekh ismaaciil urkaas maxaa la dhahaa markii ugxanta soo baxdo midhihiina ma dhalan aagga marka waxaa qabsanaya urkii isuma soo urayso horta <laughs> saxsaxda roobkee maxaa dhacay timirka waa waxaase soo jiidanaysaa hmm. haa dalcigu waa kaa marka waa riixii dalcin urkii midhihii soo baxayey oo markaa dhalinayay waxantaas aw cajiinin ama cajiinkii urkiisa cajiin qamiiray soo garamaysaan urkiisii oo kaleeto marka labada xaalaba waa markii uu qoyan markay qoyan tahay weeye warkama ku dhacay yaa markay qoyan tahay manidu marka ay qoyan tahay bay ama urkii dalciga leedahay ama kii cajiinka leedahay aw riixii cajiinin radban baa ugu tegi doonaa manhajka waaya ama hadday qalasho markaa midab waxay yeelanaysaa bayaadi baydin jaafan bay yeelanaysaa bayaadi baydin jaafan ukun midabkeed sida ukunta waa caddahoo kaleeto ayaa wacadahaanaysaa marka haddii qoyan tahayna urkii bay leedahay eh, cajiinka ama dalciga hadday qallalan tahayna midabkii ukunta oo cadaabay bay yeelanaysaa saasaa u kala guraysaa waaya marka sheikhu wuxuu ku tilmaamay meeshan laba tilmaamood oo lagu garanayo menidii kow qofkii inuu macaansanayo labo urkeedu inuu usoo orayo sidii miro hadda dhashay urubixii soo baxay urkii ay sii deynayeen oo kale ama cajiin qoyan labadaasba labada xaaloba markay qoyan yihiin weyaane markay qoyan tahay oo kale weeyaane inay midab codka urkaasoo kale ay yeelanayso waxaa kaloo lagu gartaa baa layidhi inay e, ganmayso oo tadafuq meesha u imaanayo saddexdaas calaamadoodba waa lagu gartaa minidii weeyaan mid ka mid a haddii la helo taas ku filan wey khasamaahin kulli lagu wada helo alwaaxida takfii alwaaxida hee takfii hal xabaa ku filan qofkii inuu ku ogaan karo waxaan inay tahay mani iyo inaysan ahayn waaya marka sheygu wuxuu kaga duway tusaalayaasha markuu ku siinayo wuxuu kaga duway madidii iyo wadidii buu kaga duway alwadii alwadiyu waxaa la yidhaahdaa waa maaun abyadun kadirun thakiinun laa riixa lahu waa biyo cad oo magaranaysaa culus wax urama leha waxayna soo baxaan markii qofku uu kaadiyo kadib bay ka yimaadaan waxayna ku timaadaa inta badan qofku marku wax culus iyo qaado iyo wixii la halmaala jidgaamo markaad rarto ama dhagaxuun gorto mashaqo badan qabato wedi baa qofka ka imaanaysa marka waa magaranaysaa waa biyo cado oo adag weeyaan waaya madida oo daalka ahna ayaduna waxa weeye maaun raqiiqun lasijun waa biyo dhegdhegle buu ku yeeshay lasij waa wax isjiidanaya waana biyo jilicsan yakhruju cinda shahwa qofka marka uu dareen galo ayay kasoo baxayaan mana ahan ma garanaysaa manidiina maaha manidiina maaha wey waaya ayib qofkii dadku inta badan way kala garanayaan laakiinse dad isku khaldaya saaga markuu soo kaca wuxuu arkay biyo maryihiisa ku yaala waxaa madiba mise waa mani maxay tahay waxaan bismi illahi raxmaan raxiim shiikhu wuxuu ku yidhi gabay buu ku keenay wuxuu ku yidhi waman yashukka waman yashukku dheh qofkii shakiya waman ayiladii midka hadda shardiyo ma ah waman ayiladii midka yashukku ka shakinaya hal maniyun mani miyaa dahara soo baxday oo soo muuqatay aw amse huwa waxaan muuqdaahi madyun weeye kiisa kaa ka shakinaya yah khuyira waa la kala dooransiinayaa baynadayni dayni labadaa midkood baa kala dooransi mid doora baa la mid intaa dooratid xukunkeedii raacay biyuhu macuustiisa ku arkaa maradiisa ku arkay qofku hadduu yidhaahdo isku qabto yidhahdo warmani wixii intuu ka waayay midabadii aan soo sheegnay wixii la halmaalay intaba de madina muxuu yidhi waa lesij dhegdheg bay leedahay buu ku yidhi soo muusan ku dhihin yah hadday qalasho dee u rumayso dabcan marka cadaan baa lasugu imaanaya wuu kala garan waaya marka ruuxumamanida mise waa midi shiikhu wuxuu ku yidhi khuyira waa la kala dowlansiinayaa bayna dayni labadaa midkood oo waxaa la dhahayaa mani kasoo qaad tusaale ahaan mar hadduu mani kasoo qaado maxaa dhacaya marka axkaamtee buu qaadanayaa axkaamtee qaadanaya tii janaabadu qaadanaya waxaan horta markaas markuu yidhaahdo waa mani uu qaato inay tahay horta wax meesha ku yaala najaasa ma aha marka hore maxay noqdatay maxay noqotay daahir ee manida binaadamka laga abuuro daahir wey soo maa mar hadday daahir noqoto marka marada ee ku taal waa lasaga tukan karaa saa u fahan yani laakiinse maxay waajibisay qubays bay waajibisay oo markaa ah najaase ma noqon maxay noqotay istikdaar waa daahir laakiinse waa istikdaar yacni naftaa kahanaysa keliya wey maaha wax meesha yaal najaaso ma aha koow labo weese la maraya maxaa laga rabaa qubays baa waajibaya hadduu yidhah ruuxa madi weye niyahow maahan mini maaha hadduu yidhaahdo maxaan samaynaynaa isagana waxaa layn horta waxa meesha yaalla xukmal bawli siinaysaa xukunkii kaadidoo kaleeto oo xukunka kaadida muxuu yahay waxa meesha najaasa soo maaha madida horta waa najaasaa dhahaysaa koo meesha ku taalana maxaa samaynaysaa waa laga dhaqayaa waa najaasay noqotay warkama ku dhacay waa laga dhaqayaa adigiina nafahantaadana qubays kuu maxaa ku waajibaya weesaa kuu waajibay sinaa ka weesaysato iskana dhaqdo wax meesha yaal waaya waman yashuka kii ka shakiya waman ay kii yashuku ka shakinahayay hal maniyun mani miyaa dahara soo daahirto soo muuqatay aw amase huwa isaguba hee hee madyun weeye kaas mankaas khuyira waa la kala dooransiinayaa bayna dayni labadaa midkood baa la kala dooransiinayaa wey waaya mhm. marka dee shubha meesha timid marka khiyaarla keli khiyaar buu gelayaa weeyaan ayib haddaba qofkii u cadaysta waxa meesha ku yaa ina tahay nimani soo maaha qubays baa ku waajibay qubayskii qubayskiinuu qubaystuu rabaa haye maxaa laga rabaa furuudul ghusli lagama rabo ama furuudul ghasli waalfardu arkaanta qasligu tacmiimun gaarsiin weeye gaarsiin lijismin jir la gaarsiiyo biyihii jirkaasoo dahara muuqday shacran tin ahaaya shacran wa dufran mambitan wa basharan intaas idin qoray soo maa mididin hoos dhigayaa maya walfardu fardu waajibku ama arka rugnigu tacmiimun weeye gaarsiin lijismin jir la gaarsiiyo jirkaasoo hee dahara soo muuqday huwa jirkaasiba soo muuqday waaya shacran tin min shacarin min ba jirkaasoo min shacarin tin ah dufran min dufrin ciddi ah mambitan min mambitin meela wax ka soo baxayeen ah mambit mees dinta kasoo baxayso wa basharan harag ah intaas oo iswadata ayaa markana jirkii noqonaysa buu ku yidhi waniyatun baa waajiba rugni ah niyad bilibtidaa'i ay iqhtaranad la xiriirsatay hiya iyadu bilibtidaa'i la xiriirsatay bilaabashadii qubeeska la bilaabanayay waniyatun niyad ayaa waajiba niyaddaasoo iqhtaranad la xidhiirsatay maxay la xiriirsatay bilibtidaa'i bilaabashadii qubayska la xiriiristay ayaa waajiba kal xaydi akhriya muxuu idin qoraya yah kal aw janaabatin tacayanat miya aniga tabayanat fii qora isku imaanaya waaya waniyatun baa rugni abiyo niyadaasoo iqtanada la xidhiirsatay bilibtidaai la xidhiirsatay waaya tacayanat way waajibtay niyadaasi dabcan kal xaydi xaydka oo kale ku waajibtay aw janaabatin ama janaabadii oo kaley ku waajibtay adaan dhahno tabayanad way caddaatay hiya niyadaasi kal xaydi xaydka oo kale ku caddaatay aw janaabatin ama janaabadii oo kale hee ku cadaatay yacni in lala yimaado niyadaas oo waajib ku noqotay buu ka wadaa marka sheikhu xaggan wuxuu ku sheegay mas'alo ah arkaantii qubayska arkaantii qubayska sheikhu wuxuu ka dhigay labo shiikhu muxuu ka dhigay labuu ka dhigay arkaantiiu laba ka dhigay kadibna shardi buu keeni doonaa yaa sidii weysadiiba arkaantii ugu sameeyey shuruudna u keenay warkaama ku dhacay yaa waaya arkaantii marka labuu ka dhigay wuxuu yidhi kow atacmiim jirkii in la gaarsiiyo biyihii in la gaarsiiyo jirka biyaha la gaarsiinaya buu ku tilmaama horta jir muuqda weeye buu yidhi jir muuqda jir muuqda maxaa ku baxay jirkii aan muuqan afka gudihiisi miyuu muuqdaa markaasaa u istaago yaa bishimaha wixii in xagga ka xiga jir muuqda maaha yaa igushuo afka hee janaaban ka dhaqayaa ma soconayso ayado maxaa ka saaraysa meesha maxaa kuu diiday inaan afka soo galo dahara soo muuqda maxaa kaloo ka baxaya ishii gudaheedii sankii gudihiisii yaah meeshii laga saxaroonayo gudaheedii dhegaha marka saa loo eego dee ilaa daloolkaas waa daahir weeye san kuu dhuuman daahir daahiran waa baatin yani dhigtii intii la dhaqayay yah qobeeska waa la gaarsiinaya laakiinse hoosta gudaha hadii labada dhaci mayo kale dhakhtar baa u baahanaysa mas'aladu waa taas marka marka tinti hadday tin tahay wax korkaaga ku yaala iyo hadday cidi tahay xarag hadduu yahay meesha tintu ka baxayso inta waa la gaarsiinayaa gabadhii marka tinta u damnaayeen lagu waajibimayo tinta inay furfurto laakiin tintii damnayd inay biyo gaarsiisan waa la rabaa meeshii tintu kasoo bilaabanaysa inay gaarsiiso haddii adkaato inay dabka dabitaanka loo dabay darteed biyihii u gaarsiin weydo waa inay furfurtaa waa meesha imaanaysa markaamaa ku dhacay waayaha arrinkaana dee dee weysada uu ka adeegayaa soo maaha maxaa yeelay dee asaga subax kasta lama soo celiniyo dan baa keenaysa mooyaane sidai weysadao kale dii weysada ma garanaysaa tin iyo cirib baa la gaarsiiyo adag waa ku dhibaatoon maxaa qofkiibaa uu yaraan qofkiibaa maalintii shan jeer weysaysanaya ama qoyska maadaama dani keentay ka adagya haweensadii wey wuxuu shiikhuu yidhi markii qubayska aad bilaabaysidna niyad baa lagaa rabaa niyad ayaa lagaa doonaya niyadu tufariqu bayna alcaadati waalcibaadati waxaan qubeyskani misqaboojin buu kaayahay mise waa qubays cibaadaayo diintu ku amartay yaa ama sunna ahada waajib ahada waana marka niyeysataa waana niyadda gomaa la imaanaysaa biyaha ugu horeeya meesha meesha kushuba markii aad bilaabaysid markii la qubaysanayay jirku tartiib ma laha qubayskaaga haddaa gacanta ka bilaabaysid gacanta meesha ugu horeysa kaga bilaabaysid waa in qubayska waa in niyaddii ay joogtaay la socota adoo intaa soo dhaqay qubeyskii haddaa niyaddii ah, soo xasuusto inaad jimcaha u qubaysanaysa ama niyad janaabaa intaasi xisaabta kuma jiro labaad baad soo celinaysaa warkaama ku dhacay marka niyaddiio taas siyaabo badan baa loo niye istihaadba qofka wuxuu mar haduu janaaba iska qaadayo xadas akbar buu niyeysanayaa ama xadas buu niyeysanaya xadasul akbar baan ka wadaa oo jamiiculbadana buu niyeysanayaa wuxuu niyeysanayaa janaaba inuu iska qaadayo qubayskii waajibka ahaa inuu qubaysanayo waxaasoo dhan buu niyeysanayaa warkaama ku dhacay yah sidii salaadoo kale inuu qur-aan akhrisanayo weysadii oo kale inuu qur-aan akhrisana jirin inuu qur-aan akhrisanayo u weysaysanayaa saas u weysanaya oo kaleeto waxaaso dhan way soo soo gelayaan waaya intaa markuu sheikhu kuu sheegay mas'alu mas'aluu wa shardu shuruud qubaysku rafcu najisin najaase in la suuliyo weeye najaasadaasoo qad culima la yaqaanay inay jirka ku taallo iyo wa kullu shardin shardi dhammaantiis qudima soo hormaray fil wuduu'i kusoo hormarayna shardun fil qasli qudayskiina shardi buu u yahay oo markaan soo maraynay weysada weysadu shuruud bay lahayd sooma ahayn yaa shuruuddii weysadu ay lahayd duhuuru maahayn biyo inay nadiif yihiin wa kownuhu mutawadi'i mumayizan inuu yahay inuu muslina yahay cadamulmaanici min wusuulilmaa'i biyo inay meeshii gaaraan jirka hee in wax ka hor istaagaya uusan jirin kii daa'imulxadaska ahaa wakhtigu u soo galo shuruudaas ma jirin shuruuddaasoo dhanna qubayskiina waa u taallaa buu ku yidhi wa kullu shardin shardi walba oo qudima lasoo hormaray huwa shardigaasi fil wuduui kusoo hormarayna hee kadalika yani asna waa khabar waa shardi shardun fi qasli weeyaan waaya shiikhu marka khilaafkii ku jiray weesada baa ku jira halkanna raafici muxuu ku daray rafculkhabasi sumuusan ku darin shuruudii weesada sumuusan ku darin tii lafteeda xaggan taalla imaamu raashici buu shardigan ka socdaayo qofkii markuu qubeyskii qubeysanayo waajibka ahaa wuxuu ku yidhi rafcu najisin qad culima najaasadii la ogaa jirkeena ku taallo in la suuliye ayaa ayaa shardiga marka hore intaan qubeysanba saasuu imaamu raafici qabaa imaamu nawowi raximahullah sidii weysadii sidii ku taallo oo kale weeyaano imaamu raafiic muxuu yidhi najaasada macayni ha ahaato ama ama heeh ama gabdhuhu way sheegaan ragga maxaa tidhahdeen najaasa ama ha ahaato ama xukmi ha ahaatee labadaba waa in la dhaqaa buu yidhi imaamu raafici caleyhi raxmatullah intaan qubeysba la gelinba warkaama ku dhacay intayaa sheegay rufiica rafcu najisin qad culimo weeye waaya imaam nawowi raximahullah wuu kala qaaday wuxuu yidhi haddii najaasadu cayni tahay meesha ku taallo halkaasaa wasakhdii kaa taala najaasadii kaga taallaa soo maa haddii cayni tahay sida imaamu raafici sheega weeye oo ah in la dhaqo intaan la qubaysan ama hadday xukmiye tahay qubayska aa qubaysanaysid baa hee baa kaaga filnaanaya buu ku yidhi intaa markuu kuu sheega waa intaas wa shardin fi lwuduu'i qudima asnam meesha bay soo gelayaa shardi kasta oo islaamunaawi umayiis inuu yahay inuu cadamulmaanic uusan jirin maanimaanic qaybinaa maanic u qaybinaa maanicun sharciyun iyo waxba lama muraajiciyo labada allah maanicun sharciyun iyo maanicun xisiyun soomaahayn labadaasna waa inaysan meesha jirin weeyaan wakaa waa sunna halkaa marka runigi arkaantu marka waa laba shay keliya atacmiimu waniyatu waniyatu muqtarinatan bilibtidaa'i bas shardigaas imaamku kusoo darayna waa la kala gurayaa sunanul ghasli buu gelayaa qoyska arkaantiis haddaa heshay maxaa sunna u ah wa sunna waa la sunneeye bismi illaahi baa la sunneeye bisinka in la qabsado waaya oo hadda bismillaahi waa u tegi doonaa kii janaabada qabay ee islaanta xeedka qabtay iyo wixii la halmaalay qur-aan inay akhriyaan looma ogolo soo lama dhihin de bismillaahi hadda qur-aan inay akhrinayaan uma niyeysanayaan duca ahaan bay u niyeysanayaan warkaa ma ku dhacay yaah waayahay warfac isa koryeel qadaran wixii naftu kahanaysay wixii wasaqda yan wasaq ma dhihi karna wixii naftu kahanaysayna hee isa koryeel isa uma kadibna alwuduu baa ku xigta qofkii win weeseysto markii aad weysanaysidna warijla lugtii lan tu'akharaa lama dibdhigo <laughs> lugtii ee lama dibdhigo markaama ku dhacay yaa sheekh ma fahamti lugtiina hee lama dibdhigayo shiikhu xagga marka sunantii buu ku galay saddex sunnuu tilmaamay kow qofku markuu rabo inuu qubeysto bismiillah inuu yidhaahdo labo intuusan qubeyska bilaabin waasana gelin wixii magaranaysaa mustaqdar ah inuu iska nadiifiyo mustaqdar waxaa la dhahaa manidii ku taalaye man naftu kahanayso wixii naftu kahanayso candhuuftii ku taalaye xaggan ah u saaran xoogaa yaroo ah garanaysa ah isjiidaya yaa xoogaa diifa iyo waxbaa ku yaalyaala mustaqdar waayo soo maah yacni ma gaarsiisana najaaso ma aha masaafah najaase hee najaase maaha waa shay daahira weeye addaahiru weeye waa shay daahira laakiinse nafta ayaa diidaysa mustaqdir saasaa laga wadaa waaya ama hadduu najaaso yahay hee hadduu najaaso yahay ka warrama haddaan aan la dhaqayaa haddaan soo sheegnay ay ii jumleeyeyna hadduu najaaso yahay maxaa la sameynayaa maxaa la sameynayaa waa la suulinayaa anuu saa uma jumlayn maxaa la sameynayaa hadday cayniya tahana waa la nadiifinayaa hadday najaasada xukmiye ahaydna qubeyskay sii raacaysa warkaa ma ku dhacay yah iska jir marka ysan ku dhuuman haye marka menidii iyo candhuuftii iyo waxaas ma garanaysaa qofka jirkiisa qaanjeerada iyo waxaas soo gelgelaya waaya intaa markuu soo sameeyo uma alwuduu waa inuu weesaystaa asna weesahee waa inuu la yimaada waa inuu weesaystaa oo maysadan dee sunnatul qusli buu niyeysanaya waysada markuu wehsanaya muxuu niyeysanayaa sunnatlgusli inay tahay buu niyeysanayaa kadib markuu weysaysanayo xaggan waxaa soo bixi kadhah inay hadhow waan qubaysan doonaaye lugaha ma sii reebtaa oo imtixaan intaan gacmaha dhaqo luqluqdo qubays wejigii dhaqo kadibna gacmaha dhaqo kadibna madaxii masaxdo kadib mase qubaystaayo hadhow lugaha gaarma uusii dhaqaa markaa sii baxayo sheekh wuxuu ku yidhi sida sunnaha waxa weeye walan tu'akhara lama dibdhigo arrijl lugtii lama dibdhigayo lugihii ha dibdhigin weesada dhammaystir yacni weesada dhammaystiran way wayse saasaa sunnaa buu ku yidhi sheekhu raxima allahu tacaala taqdiimu lwuduu'i kaamilan ayaa sunna noqonaysa weeyaan waaya waaya saasuu markuu qubaysan yahay qofkii qofkii saaka eh, soo kacay isagoo janaabo qaba saakana jimcay ku noqoto soo maa inuu jimacadiina u qubaystuu rabaa laba jir muu qubaysanayaa markana haleyle waxaa niyeystay inaan qubaysanqubaysa janaabada xagga iga dhig waan qubaystay haya haddeerna waxaan bilaabayaa qubayskii isheeg jimcada ee sunnaha ahaa xaggaasna iga dhig laba qoys muu gelayaa qof waaya beedkan baa ka hadlaya shiikhu wuxuu ku yidhi waina waa hadduu niyeysto qofkii waina waa hadduu niyeysto huwa qofkii fardan hadduu niyeysto qubays waajib ah kii janaabadoo kale niyaddu qabsanaya ah, nawaytu rafca alxadathi alakbari ama nawaytu rafca aljanaabati hadduu niyeysto oo qalbiga gashto wa naflana niyeysto qubays sunna ah kii sunnaha ahaana inuu qubaysana niyeysto kii ciid oo kaleeto ama kii jimcada buu niyeystay inuu hee inuu ka qubaysanayo labadiibuu wada niyeystay hadda labadiiba halmar buu waniyaddu ku wada qabsaday xasalaa labadiiba waa ansaxayaan labadiiba hee qubeyskaasaa ka wada gudaya qubeyskaasaaba hee ka wada gudaya weeyaan oo dee arrinkaas waxay khilaafsan tahay salaadii bay khilaafsantaa soo maa oo salaadii duhur haddaa soo gashay afartii raacood duhurka ah sunnaha maaan tukan soo maa salaaddii waajibkahayd baan la niyeysanayaa duhur iyo iyo sunnihiiba la arinkaa ma soconaya bikhilaafi dahaarati dahaaradii ayadu waa ka duwanta oo dahaaradu way isqaadan karaan sunnihii iyo faradkii in qubeyskii la wada niyeysto maxaa yeelay dahaaradu waxay ku binaysan tahay calaa tadaakhul inay isgeli ka dhaho yaah tadaakhul bay ku binaysan tahay weeye ama salaadu markasta gaar baa loo tukanaya aw amase aw amase hee nawaa wuu niyeystay fardan buu niyeystay aw naflan ama nafli buu niyeystay soo maahan fa bikullin mid kasta oo kuwaa ka mid ah mithluhu kii asaga la midka ahaa ayaa taxasala xasilaya hadduu kala niyeysto niyaddii uu niyeysta kii la midka ahaa ayaa hee xasala xasilaya aw amase ee aw muxuu ka wadaa aw ay aw nawaa ama wuu niye aw amase aw in nawaa ama hadduu niyeysto fardan aw naflan hadduu niyeysto hee fa bikullin tacwiid weeye tanwiintu fa bikullin mid kasta oo oo faradkii iyo nafligii la kala niyeystay ah mithluhu kaas kulligaa kii la midka ahaa ayaa hee taxasalaa soo xasilaya taxasala imaanaya weeyaan kaas ayaa imaanaya weeyaan macnuhu waaya marka xagga salaada waa u tegi doonaaye tadaakhulkaas ku dhacaya niyaadka dahaarada waxaa la mida ah taxiyada mandid waan soo sheegay kuwa lamidoo kalena waa jiraan taxiyada insha allahu tacala hada bilahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed ma fahfaahin qofka hadduu niyeysto inuu isagoo qubeyskii jimcada iyo kii kaleba sugayaan hadduu niyeysto inuu qubeys jimca keliya qubeysanayo janaawadii weliba lagu leeyahay warkama ku dhacay hadduu niyeysto janaabe keliya inuu ka qubeysanayaa qubeyska jimcada weliba sugayaa marka qofku waa inuu wada niyeystaa qubeyskii waajibka ah iyo kii sunnaha si labadaba ayay ugu socdaan hada billahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wcala ali saxbi ajmaciin